bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah amaa bacd waa baabkii labaad ee kitaab alawal waxaynu soo dhammaynay casharadeennii hore baabkii koobaad oo luqaadka ku saabsanaa haddana waxaan joognaa albaabu athaani fi alawaamiri waalnawaahi jadalka iyo doodda way ka sahlanaan doonaan kuwii hore ee cilmulkalaamka iyo wax badan inala la geraya laakiin haddana kama madhnaan doonto mararka qaarkood ay nala yara hatalaarto wa fiihi fusuulun waa saddex fasal midka koowaad waa kan horeed aragtaan ee lafdu lamri kan labaadna waa siiqatu lamri oo fasalka baabka ugu dheer weeye kan ugu dambeeyo koobanna nawaahida weeye maadaama baabku fi lawaamiri wanawaahi wiya saddexdaa fasal buu ka kooban yahay alfaslu alawalu fii lafdi lamri amarka lafdigiisu wuxuu xaqiiqo ku yahay iyo waxa uu keenayo waxa uu keenaya gadaal bay ka iman doontaa wa fiihi mas'alataani laba mas'alo ayuu kaga hadli doonaa masalada labaadi waa mas'ala isaga badan caqadii isaga badan wey aluulaa masalada hore annahu amarku xaqiiqatun weeye fi lqowli aaribi qowlka dalbaya lilficli wixii falka in la sameeyo kaasaa amar la yidhaahdaa halkan waxaa ka muuqata waxay isu khilaafeen horta amarka muxuu xaqiiqa ku yahay muxuuse majaas ku yahay intaan qowlkaba la soo gaarin hal huwa xaqiiqatun fi nafsaani faqad majaazun fi lqowli mise xaqiiqatun fi lqowli majaazun fi gayrih mise xaqiiqatun fi lqowli waalficli mise intaa ka badan buu ku yahay lafdulamri waa la isticmaalaa lilqowli baa loo isticmaalaa walilficlina waa loo isticmaalaa wamaa amrunaa ilaa waaxidatun kalamxin bilbasar wamaa amru fircawna birashiid isticmaalaadkan maxaa xaqiiqa ah ra'yu sheikha abilxasan alashcari ee mashhuurka uu ku yahay amarku xaqiiqa wuxuu ku yahay fi nafsaani majaazun fi lqowli walficli wagayrihima hadaa waa ra'yigu mashhuurka ku yahay rag badanna ay ka soo guuriyaan oo aimmadii muta'akhiriinta ashaacirada ahaa markay baabkan joogaan ay ka soo guuriyaan mu'alifkeennan iyo rag badan oo lamidihii waxay iyagu qabaan xaqiiqa fi lqawli faqad wey marka wuxuu yihi annahu xaqiiqatun weeye fi lqawli qowlka alqaaribi lilficli halkaa waxaa baxday alishaara xaqiiqa maaha waalkitaaba xaqiiqa maaha wixii qaraa'in ay la xiriirsadaanee qaraa'in in kale lagu kala gartana ma aha siiqadana waxaan ugu tegi doonnaa xaqiiqo kuma aha amartuka le-anna amarka lagama faa'idaysanin siiqadee kelimadda lafdigeeda iyo maaddadeeda baa laga faa'iidaystay siaynu arki doonnaa wactabarat ilmuctasilatu muctasiladu waxay shardiday alculuwa wa oo muctasilada ka mid ahna alisticlaa'a buu shardiyey wa yufsiduhumaa waxaa burinaya oo baatil ka dhigaya qowluhu tacaalaa xikaayatan can fircawn dadkiisii shuuradayahaa mala iisii markuu la tashanayay wuxuu yidhi famaadaa ta'muruun maxaad i amraysaan masalatu alculuwi iyo walisticlaa'i farqi baa u dhexeeya culuwiguna waa sifa qofka mutakalimka ah oo tilmaamaysa inuu leeyahay rutbo iyo darajo ka sarraysa qofka uu la hadlayo isticluhuna waa sifa lilkhitaab siiqada wey oo ereygii cod kor loo qaada iyo yar canaan iyo cunfiga uu ku jiray bay tilmaamaysaa marka culuwigu waa rutbada mutakalimka sifadiisa wey isticluhuna waa sifada khitaabka iyo siiqada ay ku soo baxayso marka iyagu muctasiladu waxay yidhaahdeen culuwi baa shardi ah abulxuseyn albasrina wuxuu yidhi isticlaa baa shardi ah alqaadi cabdilwahaabi almaalikina wuxuu yidhi alculuwu walisticlaa'u shartaani labadiiba wuu isku daray labadaba waa shardi buu yidhi mualifkeenu halkan wuxuu yidhi isticlaha abulxuseyn baa qaba la yidhi rag baa la qaba sayfidiin alaamidi baa la qaba ibn alxaajib saaxib almukhtasar baa la qaba ninkii asheekh alimaam fakhridiin araazi aqwaasha kala duwan lahaan jirayna fii mawaadica min kutubihi wuu rajaxaya meelana uu ku daciifinayaa isticlaha saasay uga jeedaan raggaasaa qaba ayib wuxuu yidhi wayufsiduhumaa waxaa burinaya qowluhu tacaalaa xikaayatan can fircawna famaadaa ta'muruun maca annahu rutba ahaan ay ka hooseeyaanna wuxuu isticmaalay maxaad amraysaan siiqada uu kula hadlayna siiqatu talatuf iyo istishaaro iyo way kala duwan yihiin siiqatu tahdiid tahdiid iyo istishaaro ma ganaan calaa wajhi istishaara u yidhi maxaad i amraysaan buu yidhi halka mualifku ina leeyahay hadda wuxuu naqliyey culuwiya isticlaa hadalkan hadal ka khilaafsan uu mualifku leeyahay baan soo marnay raggaan isku safxa nuskhadaan nahay safxada siddeetan iyo koowaad markaynu soo marayna khitaabka uu qaybinayay wuxuu yidhi inaad la socotaan baan u malaynayaa wاlmurakabu siyaq waa qaybata u dambaysa wاlmurakabu siiqa lilifhaami fain afaada bidaati طalaba faالطalabu lilmaahiya min lmaahiyati istifhaamu waliltaxsiili maca alisticlaa'i amrun amarku inuu yahay siiqadii dalabkaee maca alisticlaaga ahayd uu halkaa amar ka soo dhigay halkanna wuxuu naqdiyey amarkii in la ishtiraato ama la shardiyo isticlaah qolaa waxay isku dayeen ay isu waafajiyaan oo taana luqad buu ka hadlahayay kanna istilaax buu ka hadlayaa ayay yidhaahdeen laakiin warku waa iska hor imanayaa intaa markuu ka baxay kolba aqwaashan yaa la rajaxaya aad baa la isugu haystaayoo raggii shaaficiyada qaar ka mid a iyagu waxayba leeyihiin akharu alfuqahaa'i akharu jamhuuri ahli اlcilmi iyo ahluluqaba culuwi inuu shardi yahay qabaan masalada waxaa aad ugu doodaya difaacaya absxaq ashiraazi fi lumac isagu wuxuuba leeyahay safxada ko iyo labaatanaad weeye labayo tobnaad baan leehay wuxuu leeyahay jamhuuru ahli اlcilmi iyo ahlu luqoo dhan waxay qabaan madabkoodu culuwin shardiya waxaa taas hadalkii mu mu'alifkana maca tasaawi iltimaas weeye waan soo marnay hadduu ka hooseeyana su-aal ama ducaa weeye waxay dhaheen de culuwigii unbaa soo haray haddii kii hoose iyo kii musaawiga ahaa meesha laga saaray oo iltimaas iyo su-aal ama ducaa loo bixiyey maxaa soo haray kii caaligahabaa soo haray yidhahdeen adoolka addood dheer oo fara badan oon mukhtasaraadka meesheeda ahayn baa ku jira walaysa ma aha amarku xaqiiqatan kuma aha fii gayrihi qowlkaa daalib lilficli waxaan ahayn oo ficilka iyo sha'niga iyo nafsaaniga iyo marka loo adeegsanayo waa wada majaaz dafcan lilishtiraaك si aan u reebitaan aan reebayno inuu mushtarak noqdo leanno inaan xaqiiqo iyo majaaz ka dhigno iyo waa ishtiraak inaan dhahno ayuhumaa awlaa almajaazu awlaa min alishhtiraaki haddii ereygu taradada bayna kownihi mushtarakan wa bayna kownihi majaazan qudima almajaazu dhe marka wa qaala bacdu alfuqahaa'i waxay yidhaahdeen inahu amarku mushtarakun waye baynahu qowlka daalibka lilficliga ah iyo wa bayna alficli liannahu yuطlaqu calayhi waa lagu iطlaaqaa mithla wamaa amru fircawna birashiidin wamaa amrunaa ilaa waaxidatun ay ficlunaa bay dhahaan waalaslu fi liطlaaqina ilaaqa waxaa asal alxaqiiqatu maadaama labadaba nasan lagu ilaaqay luqatana lagu ilaaqay loo isticmaalay isticmaalkana asalku uu xaqiiqo yahay xaqiiqa hadday labadaba noqdaanna mushtarak buu noqon dee kanna waa xaqiiqa kanna waa xaqiiqa haddii la yidhaahdo waa mushtarak markaas anwacdi mushtaraga meeluu sii galaba qulnaa waxaan idhi arrintaasu ka jawaabayaa wuxuu yidhi almuraadu ujeeddada asha'nu weeye xaalkiisii weeye majaazan lianna almajaaza muqadamun cala alishtiraaki saas darteed qowlkana xaqiiqu ku yahay ficilkana majaaz buu ku yahay idina mushtarag wayaad dhahdeen mushtarag iyo majaaz haddaan isu qabannayna majaaz iyo xaqiiqaa ka xoog badan halkan mualifkeennu wuxuu ka cabiray bacdu alfuqahaa inay saa yidhaahdeen isnagu wuxuu ka soo guurinayaa in ashaan la yidhahdo maxsuulka sharxay qowlu kaafati alfuqahaa fuqahada oo dhan baa saaqa buu ka soo gurinaya dabcan dee itlaaqaadka noocaas oo kaleeta ah in la isku qabqabto laysaga daba yimaado aad bay u dhacdaa qaala albasri abulxuseyn albasrigii aan soo marnay ayaa wuxuu yidhi idaa qiila haddii la yidhaahdo amara fulaanun hebel baa amray waxa taradadnaa waxaan taradudaynaa bayna alqowli waalficli waashayi shaygii waasifati sifadii iyo cardigii waashacni wa huwa aayat lishtiraaki wey intaasaa mushtaraka a buu yidhi bayna alficli waalqowli waashayi waasifati waashacni shantaasuu lafdu lamri ereyga amar ah mushtarag ku yahay waa mushtarag shantaa sababtoo markii la itlaaqo taradud baana gelaya makanaa loo jeedaa makanaa loo jeedaa makanaa loo jeedaa intaba inay tabaadul ila dihni u sugnaadaan oo taradud yimaadaana waa calaamatu lishtiraak qulnaa waxaan idhi laa ay laa nusalim inay tabaadur ila dihni u siman yihiin bal yatabaadaru lqowlu baa soo degdegaya limaa taqadama wixii loo soo hormaray oo isaga xaqiiqo inuu ku yahay una badan yahay baa mutabaadir ila dihni ah intaas masalada koowaad buu kaga baxay mas'aladan saddex shay buu kala farqinaya athaaniyatu alطalabu badiihiyu tasawuri wahuwa hayru alcibaaraati almukhtalifati waaliiraadati khilaafan lilmuctazila halkan masalada nuxurkeedu amarka iyo dalabka iyo amarka iyo iraadadu ma isku mid baa mise waa kala laba mise iraadadaan kala qaadaynaayo iraada kowniya iraada sharciyaan dhahaynaa mas'aladii ahayd mabxadkeedii way saddex buu kala qaadayaa marka amarkii iyo siiqadii iyo iraadadii wuxuu ku leeyahay dalabku laysa huwa nafsa siiqa ko mana aha nafsi aliraadana ma aha iraadada waa kala laba muranka iyo dooda meeshan yaalaay iraada qadariya iyo iraada sharciya labada qole ee meesha isu haysaay farqi uma laha ashcariya muctasilada haysta farqi uma laha laakiin iraadadu way hadal badantee intaynaan gaarin wuxuu yihi atalabu alabka macnaha ahi badiihiyu tasawuri wey inaad sawirato waa shay badiihiyayoo qof walba garanaya wey maxaa la dhihi jiray caasha garata miya maxaa lagu gartay wuxuuna yidhi waa jinsiga daruuriyaadka ah bay ka mid tahay waa daruuriyaad buu ku leeyahay tasawurkeeda mar hadduu badiihii ku yidhi waa daruuri tasawur wey qof kasta wuu sawiranayaa wuxuu la mid yahay buu ka dhigayaa waxyaabihii wijdaaniyaadka ahaa oonkii gaajadii xanuunkii shucuurkii dareenkaaga inaad ooman tahay ama gaajaysan tahay ama qabow dareemayso waad ishubtaa qof walba qabow ku dhaca wuu dareemaa qabow maxaa la yidhaahdaa marka sharax uma baahna oo seed ku garatay inay badihiya badihii tasawur tahay wuxuu yidhi waayo kullu shakhsin yatlubu wa ya'muru walow uusan weligii kitaab kor fadhiisan siiqa iyo xuduud iyo rusuum iyo tacriif iyo weligii soon arag qofka badawiga ee geeliis iyo arigiis iska daba socdeen weligiiba maal cilmi lagu hayay iyo qawaacid iyo dawaabit iyo tacriif iyo xaqiiqi iyo majaaz iyo waxaan weliga arag yaamur wayanha marka dalabkaa ficilka iyo dalabkaa tarkigu waa badiihiyu tasawur bui wailaa maxay say u amrayaan haddayna tasawur haysan u nahyinayaan marka alabku badihiyu tasawur waaye o wa huwa غayru الcibaaraati الmukhtalifa cibaaraadka iskhilaafsanna waa kala duwan yahay طalبku fii xaqiiqatihi waxaa inuu sameeyay inaad rabto ma kala duwana laakiin sida luqaadku u kala duwan yihiin baa erayada la adeegsanaya u kala duwan yihiin af carabigiisi baa loogu dhihi soomaaligiisi baa loogu dhihi ingiriiskiisi baa loogu dhihi talyaanigiisi baa loogu dhihi faransiiskiisi baa loogu dhihi sawaaxiligiisi baa loogu dhihi axmaarkiisi baa loogu dhihi wuxuu ihi luqadaha la adeegsanaya way kala duwan yihiin erayada iyo tarkiibkooda waa kala duwan yihin xaqiiqada ana haddeen shan luqadood ku kala hadallo qofkan waxaa inuu sameeyana aan rabno mid salli buu dhihi midna tukuu dhihi tuko iyo salli waa erayo kala duwan laakiin saa darteed haddaba qofkii wixii laga rabay ereyga la adeegsaday waa kala laba erayadu way isbadbedelaan biikhtilaafi allugaati walumam laakiin xaqiiqatu talabku isma badbedelo haadaa daliil inay siiqada iyo dalabka nafsi nafsu ay kala laba yihiin wa huwa dalabku hayru alcibaaraati wey cibaaraadka iyo erayada almukhtalifana kaduwan waa ka duwan yahay cibaaraadkan saa darteed lidalaalati calayhi maadaama shay baatiliya uu yahay unbaa loo keenaye nafsuhu ma ah intaa waadix waan umalaynaya wاliraadati wa gayr اliraadati wey dalabkii badiyu tasawur huwa hayr cibaaraat soolama dhihin wa gayru اliraadati dhe marka iraadada iyo iyo amarku way kala duwan yihiin khilaafan lilmuctasilati baan khilaafaynaa muctasiladu maxay dhaheen intooda badan markii labadiis dhasho ee jubaa'iyiinkai hoos keeni doona laga reebo waxay yidhaahdeen waa la dalbay iyo waa la doonay shay waaxid wey waxan waa la dalbay haddii la yidhaahdo am waa la amray la yidhaahdo macnaahu annahu muraadun wey ulzimuu faltazamuu waxaa la yidhi sa haddaad dhahdaan labaa ka dhalan ilaahay waxyaabo badanoos dalbayoos amray baan dhicin gaaladii iimaan buu amray maynan dhicin ibliis sujuud buu amray maynan dhicin waxaa dhalanaysa ilaahay wax uu doonayo inuusan dhicin waxaa kaloo dhalanaysa wuxuu doonaynin inuu dhaco kufriga ma doonin waana dhacay ibliis inuu caasiyo ma doonaynin wuuna dhacay waxay dhaheen nacam wuxuu doonayaan dhacaynin wuxuusan doonaynin uu dhacayaa faltazamu iltizaamkaasay qaateen khilaafan lilmuctazilati dhe marka iyaguna halkaasay dheheen amar iyo iraada waa isku mid waxaa ka dhalanaya arrintaas waa sax bay dheheen sidaasay u tahayba waan gartay ma alxujatu xujo iyo daliil baa la isla imanayaa marka intaanan xujada iyo daliilka gelin meesha laysku ysku haysta aan tilmaanno mid la yskuma hayo qofku markuu siiqatu talab ku hadlahayo can iraada inuu uga hadlo lagama hadlayo waa inan qof hurdo ka soo bixin waa inan qof sabqu lisaan ahayn taa lagama hadlayo an yuriidan nudqa iraadadaas inuu doonayo inuu ku hadlo ereygan ku dhawaaqay inay tahay taa la yskuma haysto waa kow oo siiqada hadalkeedu dee lafteedu ilaaday u baahantay inama alacmaalu binniyaad waay waxaa kaloon la igu haysku haynin siiqadan markaad eh, ku dhawaaqayso inaad amar ula jeedeeda wax kale ula jeedin siiqada amarka markaad ku dhawaaqayso ereyga inaad u qasado iyo macnihiisa inaad u qasada soo qasdu macnaahuna iskuma hayaan iyadana way isku raacsan yihin waxay isku hayaan ereyga ay isku haystaanba waxay tahay qofka waxaan la amray inuu sameeyo ilaahay ma doonayaa ama adugu markaad amar bixiso in la sameeyo ma doonaysaa isfuliyo qofka iraadatlimtithaal waa dhinaca haddaad ka eegto waxaad dhici kartaa waa iraada sharciya waxa la isku hayo markii taqriiraadka masaa'ilka aad ka aragtana xataa qadariyadii kownigii bay ku jirtaa inagu cala saxiix waxaan rumaysannahay iraadada iyo doonitaanku waa laba midna tacalluqeedu qadarka weeye wuxuu ilaahay doono waa dhaca wuxuusan doonina ma dhaco midna waa iraada sharciya oo sharci ahaan wixii looga dalbay wixii tii qadarkaayd waafaqaa dhaca wixii tii qadarkeed aan waafaqinna ma dhacaan lanaa waxaa noo daliil a buu yidhi annaga ana aliimaana iimaanka min alkaafiri gaalka matluubun waa laga doonaya itifaaqan waan isku raacsannahay muqadimadaas walaysa ma aha bimuraadin mid laga doonayo inuu fuliyana maaha iraadaduna kuma tacaluqdo maxaa yeelay iraadadu waxay dhaheen wujuudku waa saddex waajib mustaxiil iyo jaa'is iraadadu waajibka iyo mustaxiilka kuma tacalluqdo ma gashay dheheen waayo iraadadu waa doonitaan oo maylul qalbi bay dheheen u yar leexda dhinac inuu u bato mustaxiilkii maba dhici kare maxaa dhinac loo badan waajibkii waa qasab inuu dhaceen ba badashu u baahanya waxa jaa'iska ah labadiisa daraf bay iraadadu kala rajaxdaa idan mutacallaqa iraadadu waa jaa'izaadka iyo waajibaadka iyo mustaxiilaadka midna maaha intaa haddaa halkaas soo gaadho wuxuu yihi walaysa ma aha iimaankii gaalka bimuraadin ma aha waayo ilaahay fii cilmihi saabiq wa qadarihi asaabiq wuxuu og yahay inuusan rumaynaynin buu og yahay iimaanka cilmiga ilaahay ee ku tacalluqay hadduusan rumayn karinna inuu rumeeyo waa mustaxiil fa kayfa tatacallaqu aliiraadatu bihi waxaanan isku ogeyn qaacidada waajibaadka iyo mustaxiilaadka iraadada kuma tacalluqdo labadooda waa la isku ogaa halkaa waxaa muuqda ilaayadda laba kala qaadaya lama kala qaadayo ayb lima carafta waxaa taqaano oo qaacidadan aan sheegaynay hadda wey lima carafta uu ku leeyahy waxaa in isla ognahay oo iraadadu jaa'izaadka maahane inayna ku tacalluqin waajibaadka iyo mustaxiilaadka taa waa daliilka koobaad horta qabsada daliil labaad waa innaga waaqiceenna ah wa ana almumahida ninka u gogol xaaraya licudrihi cudurdaarkiisa fii darbi cabdihi addoonkiisa uu garaacay ya'muruhu wuu amraa walaa yuriidu mana doonayo ninbaa addoonkii sii garaacay baa soo dacweeyey maxkamadii baa looga yeedhay wuxuu ninkan madagiyo amarkayga ma qaato haddaan amriye fiiriyuu dhihi wariyaa saa yeel wuxuu rabaa inuu diido si uu garaaca cudurdaar iyo qeyl u helo soo ma wuxuu leeyahy ninka caaqilka ah hal yuriidu takdiiba nafsi inuu isbeeniyo ma doonayo saas darteed wuu amray inuu fuliyana ma doonayo si cudurdaarkiisi u hela u amray qoladii way ku keenkeeneen halkaa markay dhahaano waxay dhaheen sax lianna alcaaqila laa yuriidu takdiiba nafsi laakiin man qaala iraada iraadada keliyay ku tacalluqdaa kownuhu yuaalibuhu inuu sameeyo hal caaqilu yuqariru binafsihi naftiisa meeshaa ninkii oo samayn kara ma dhigayaa dabcan waa murankan inuu dhacay meeluusan ninkan joogin meeluusan ninkan maqlaynin dee hadduu maqlaya baashu ay banaanka taalla labadaa daliil buu keensaday kadib wuxuu yihi wactarafa wuu qiray abuu caliyin aljubbaayi wabnuhu wiilkiisii abuu haashim aljubbaayi waxay qireen bitagaayuri dalabkii ilaadu kala duwan yihiin sifiljumla haddana washtarataa waxay shardiyeen aliraadati iraaday shardiyeen fi dilaalati tusitaanka macnaha la rabo uu tusayo liyatamayaza inuu ka socmo can itahdiidi waxay dhaheen siiqadu litahdiidi waliltakhyiiri wali wali wali wali sitata cashara macnan iyo wax lamid oo fasalka soo socdaa bay u soo aroortaa hadba midda loo jeedo in wujuubkii loo jeediyey inaan loo jeedin iraaday u baahan tahay bimacnaa maxaa ka horeeya halkaas iraadaas aad ugu baahato waxay u baahan tahay cala sawa ereyga lilwujuubi weli tahdiidi buu u siman yahay bimacnaa annahu mushtarakun in midkood lagu khasiso iraada mukhasisoo mumayizay u baahan tahay saas darteed amarka iraadada laa tanfaku canhu laysa min jiha ukhraa wa inamaa litakhsiisihi liannahu mushtarakun bayna altahdiidi wa bayna iijaabi wagayrihi qulnaa waxaan idhi kownuhu majaazan uu ku yahay fii gayri lwujuubi baa kaafin ku filan waayo warkiinu ishtiraak buu ku salaysan yahay annagana waxaan qabnaa majaaz inuu yahay wa cinda taradudi bayna almajaazi waalishtiraaki falmajaazu muqadamun qadiyadda aad rabtaan see mid loogu kala xambaarina xaqiiqiya majaaz baabkeeda in la maro baa ku filan halkaasaan kaga baxsanaynaa iyadana intaa horta murankii fasalka hore aan kaga baxno baabkii marmar bay saa kolba caqiidadu wax yaroo sidii hore ka sahlan noogu yar dhuman alfaslu athaani fasalka labaad fii siiqatihi siiqada uu ku yimaada amarku wa fiihi masaa'il masaa'il buuna ka kooban yahay fasalkani waa lix mas'alo siiqada iyo waxay faa'iideynaysa iyo inta lamidkaa ah wey alulaa masalada hore ana siiqata afcal siiqatul amrigu taridu way timaadaa way ku soo aroortaa lisittata cashara macnan lix iyo toban macno isticmaalkeeda ku yimaadaa masalada labaad baa noqon doonta yuu xaqiiqa ku yahay yuuse majaaz ku yahay masalada labaad lakiin macaanida baro alawalu alijaabu wey mithla waaqiimu salaata kaa waa goshee wathaani annadbu weeye waxaa ka mid a fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayran kitaabeeya addoonkii wa minhu waxaa ka midoo u yar dhow laakiin isaga laftiisa aan ahayn nadbigii aan ahayn kul mimaa yaliika masalada kul mimaa yaliika baabu nadbi bay geliyeen maca annahu amar uu yahay siqadu waa amar aakhirka waxay ku dhihi imaamu shaaficina tan iyo nafsi lmithaalkan oo awaamirta waajibka u gelinayaa fi lummi wa fi risaala labadaba markuu ka hadlaya baabka sifatu nahyi nebi sal ly slm nahyi illaahi wa nahyi rasuulih qeybta waajibaadka ehe khilaafkeedu xaraamta yahay buu gelinaya laakiin fuqahadeenna waxay qabaan qariinaan haynaa bay leeyihin iyagu markay masaladaadka masalahaan uga hadlayaan naj waxay u geliyeen ma'muur kuwa ayo ma mukalaf baa mise waa sabi awaamirta sibyaanta la amro ma lilwujuub baa mise waa lilnadbi halkaas horta qariino ka keeneen kow kadib aniga ta'diib nooma qorna nafaga ku jiro minhu ta'diibu baa ka mid a ah haddaba annaga wa minhu kul mimaa yaliikaa noo qora aniga intee lamidka ah. noo saxa marka wixii aan ka tagna wa minhu ta'diibu halkaas lagu darsado ta'diibku nadbiga buu wax la wadaagaayoo tarbiyeyn weeye walidaalika aniga ta'diib waxay ku ishaarayaan ilmihii sabiga ahaa iyo qadiya qaacida caama cinda kathiir min alfuqahaa awaamirtu fii baabi aadaab hadday ku soo aroorto qariinatu nadbi waaye cinda kathiir min alfuqahaai walidaalika manduubaadka iyo sunanka ay ku darayaan awaamir badaan kownuhu fi laadaabi uu yahay bay qariino ka dhigayaan marka haddaa taa halmaanto bilaa qariinay meesha geliyeen baad dhihi sax bilaa qariino mayna gelin qariinada kala dood qariino anfacaysiya ma anfacaysiya kala dood lakiin haddaad dhahda bilaa qariinayba geliyeen asalkana markaa kaa oo qariinada caamka ay u yaqaanaan athaalithu alirshaadu wey wastashhiduu shahiidayni nadbiga iyo irshaadka waxay leeyihiin khazaaliya rag la mid a farqiga u dhexeeyaay nadbiguna waa lithawaabi alaakhira irshaadkuna waa limanaafic addunya saas darteed wastashhiduu shahiideyni ganacsigii iyo deyntii markhaatiga loo yeelay wax thawaab iyo ajira ma lahay kuleeyihin tawthiiq weeye maraafic dunya weeye baabu ajir wathawaabe maba ahiyada wixii lamidu ah maraafic dunya o dhan bay irshaad yidhaahdaan alraabicu alibaaxatu wey wakuluu mima razaqnaakum min ayibaati maa razaqnaakum min aayibaati wacmaluu saalixan in la cunaa asalku waa ibaaxu kuleeyahy alkhaamisu tahdiidu waxaa iman doona imtinaan oo ibaaxada u dhow akhams atahdiidu wey icmaluu maa shi'tum waxaad rabtaan sameeya qarinada sharcigu de qofku inuusan muطlaqu lxoriya u hayn wuxuu raba inuu sameeyo wa minhu waxaa ku dhowow minhu alindaaru maa idin qoran indaaru nooma qoran aniga ragaa ku jira marka wa minhu alindaaru baa ka mida tahdiid kuu dhow yahay qul tamatacu raaxaysta dheh indaarka ay isu dhow yihiino wax furuuqoo badan uma dhexayso lakiin markay sii tafsiilinayaan waa nooc kamida indaarku waa nooc kamida tahdiidka kamida lakiin markay sii farcinayaan ay sii kala dhiraandhirina waxay kuleeyihiin indaarku waxaa looga jeedaa tahdiidku waa takhwiif cabsiin wey indaarkuna waa ka digis qof waxna caaqibadiisaa looga digayaa waxna ku dhicitaankiisaa lagu ablagu cabsiinayaa wuu iga digay iyo wuu i cabsiiyey sooma kala duwan soomaliya maxay kala duwan yihin midna nafs may tahdiidka tala kaliya maaha haddaad waxaa samaysa waa lagu handadaya waxbaa kugu dhici doona ha indaarka iyo tahdiidku soomaaliga intaad ola noqotaan hanjabaadiyo digis hanjabaad iyo cabsiin iyo waxaa la yidhahda digis labadaas ugu kala fasira ayib asaadisu indaarku nooc bimacnaa alinkaar uu xambaarsan yahay asaadisu alimtinaanu way wa kuluu mima razaqakum allahu waxay dhaheen imtinaanka iyo ibaaxadu farqi yar baa u dhexeeya ibaaxadu waa idni mujarad ah imtinaankuna waxaa la socota inay la xiriirsato inaad u baahan tahay ama waxaadan awoodinooda heli karin lagu siiyey nooc yar gallad sheegasa markay la socotana iyadoo ibaaxa soo wada gelayaan gallad sheegashaa ku yar jirta ama waxaadan awoodin weeye ama waad u baahan tahay weeye midna inay ku bannaan tahay mujaradka awaamirta awaay ah asaabicu alikraamu sharfid weeye qofka lagu maamuuso lagu sharfo udkhuluuhaa gala bisalaamin athaaminu ataskiiru waay kunuu qiradatan noqda taskiirka waxay isku dhow yihiin takwiinka oo inoo iman doona oo dhihi doona kun fa yakuunu taskiirku bimacna xaala mahiina in loo loo loo gediyo oo xaalada intuu ka guuray xaala mahiina iyo uu u guuray bimacna dilla iyo taskiirkana waa dulli fi lugati alcarab walidaalika qofka markuu shaqaalo noqdo dadku u shaqaynayay liyatakhida bacduhum bacdan sukhriyan qofka shaqaalahee la xukumaay nooc daraja laga sarreeyuu joogaa laakiin takwiinku waa ahaysiinta iyo iijaadka bisurca wuu ku yimaada kun fa yakuun oo kaleeto waa inoo iman doonaa astaasicu atacjiizu waay inaanan keli karin baa looga jeedaa faatuu bisuuratin la imaada ma awoodaan bay xambaarsantahy alcaashiru alihaanatu waay yaana iyo ixtiqaar soo socdana waa isu dhow yihiin duq inaka anta alcaziizu lkariimu amru ihaanatin waayay leeyihin waxay ihaanadu qowl iyo ficilna way noqotaa in ereb fal lagugu sameeyo in qowl lagu yidhahdo way keensantaa in lagaaba daayana way noqotaa oo wax laguu tari lahaa iyo erey lagu dhihi lahaa aan lagu dhihin kayf meel buu ninku yimid erey tashriif iyo takriim oo soo dhoweynoo uu mudnaabaan la siinin ama meeluu mudnaa in la fadhiisiyaan la fariisin so ihaana laga akrin maayo taasaa ihaanada la yidhaahdaa laakiin laa calaaqata lahaa bimaa fi lquluubi ixtiqaarkuna mutacalaqiisu maa fi lquluubi walow lam yadhar cala aljawaarix waay walidaalika qofkan haddaad liidaysa ood yasaysa min qalbikoodan waxba samaynin qowl iyo ficil ihaana lama dhehe ixtiqaar baa la yihahdaa qowliga ficil la sameeyey ama laga tago qofku wuxuusan mudnayn ama mudnaa la mariyana ihaana la yidhaahdaa farqigaasaa udhexeeya leeyihin ataswiya alxaadi cashar ataswiyatu waay fasbiruu aw laa tasbiruu sabr ama sabrin athaani cashar adducaau wey allaahuma kfir lii athalitثa cashar altamani wey ibn alqays wuxu yhi alaa ayuha leylu طawiilu alanjali bisubxin wama lisbaaxu minka biamhali habeenka amarka uu siinayo baabu taraji lama gelinin tarajiga waa waa mumkinaadka la dhahaa tamanigana mustaxiilaadka ninkani meesha uu joogay yl waxay dhahaan duulka iyo dheerka le layaali lmuxibiin wa layaali alcaashiqiin waxay yidhaahdeen habeenkoodu inuu waagu beriyo shibu suura mustaxiila u muuqata min hada almunalaq buu ka hadlayay markuu hadlayayo sidii habeen inuu taga ay mustaxiil tahay tegitaankiisu buu hadalka siyaaq u socday bay yidhahdeen saasaa lagu fasiray araabic cashar alixtiqaar wey bal alqu nabi muuse markii saxaradii ay u yimaadeen ay yidhahdeen haye ma annaga tuura mise adaa soo tuuray qaala bal alqu idinku soo tuuruy halkaa ishkaal caqadi ha ka dhashay sixirku soo kufri maaha soo maqaamkana muusa uluhi fircawn uluhiyadiisa laguma difaacayo kayfa adina muusa ilan siiqada daahirkeeda waa siiqat lamri tii jawaabteeda waxay dhaheen amar xaqiiqi a maaha amar ixtiqaarin soo dhiga waa arki doontaan taan ku dhigaye iyo tamhiid liidhaari lmucjizati wa butlaanihi buu uga jeeday masalada markii saa la yidhi yaa la yidhi okay daahirka siiqadu soo amar inuu yahy horta ma isku waafaqnay ha dabcan wax meesha loo keenay de siiqatu ifcalo amar inay waa majaaz baa lagu dhihi doonaa xaqiiqa lakiin isagu daahirkii wuu amray soo ma aha haa soo kufri keeni mayso mujarad اlamri kufri ma keenay markaad marin haddana oo maxaa keena macal alistixsaani wey bidaliili haada haddii wixii same aad tirahda lakin lilistixsaan aan ahayn ee liraddi calayhi iyo libayaani butlaanihi iyo ujeeddadu ay tahay maqsad xasanaa ah ka dambeeyo lilixtiqaari ama dadka in la tusa weeye waa mashruuc bay yidhahda halkaas waxaa timid qaacidadii aan dhihi jiray alamru bilkufri kufrun qeyd ma gelayaa istinaa ma yeelanaysaa haddaynan istinaa'aadkaasoo kale wax ku wareegin idan muusaa kufri bu amray waayman de haddaadan qeyd iyo wax ogolaanin waxaad dhihi wallahi muuse caryaadhaha eh? caryaadhaha weyde siqada marka marka saa darteed waxaa la yidhi aafat lcilmi aliطlaaqu fi mawdic الtaqyiid wالtacmiimi fi mawdic الtakhsiis badanaa erayada iطlaaqaadka iyo tacmiimaadka la tuuraayo marar badan baa laga yaabaa qofka inay ka hoos baxdo quyuudi iyo dawaabit inay ka hoos baxdaa laga yaabaa saa darteed markii culimada ninka culimada basharka ah markuu fii maqaam intuu maraya wax iطlaaqayo waa ka layidhaha aqwaashiisa waa la ururiyaayo maqaamkana hadalka ku yihi waa lagu takhsiisiyaayo lagu taqyiidiyaayo o la isu keenkeenaayo taasaa ka mid a calaa kulli xaal aayadan bal alqu mabaaxith alcaqadiyaad ugu tegi doontaan amarka amru bilkufri iyo idni bilkufri iyo lan amarku ablaqu min alidni min mujarad alidni huwa ablaqu min mujarad alidni waad samayn kartaa iyo samee ablaqu min mujarad alidni araabic wuxuu yihi araabic cashar ale wuxuu yihi alkhaamisa cashar atakwiin wey aan soo maray kun fa yakuunu asaadisa cashar alkhabar wey in ujeedadu bimacna alkhabar ay tahay siiqaduna siiqatulamr ay idaa lam tastaxi haddii xishood iyo sariigi kaa dhammaatood aan xishoorayni fasnac maashita xarta iska samee oradee banaanka xaarka la fadhiisa wey halka jidka dadku marayo orad dabada xeed xaarka la fadhiiso isqaawi haddaad xishoonaynin dib wax badan dadka xishood iyo sariig baa ka reeba goortay xishoodka sariigtu ka dhammaata dee bimacnaa waxaa weeye idaa lam tastaxi haddaadan sirigi iyo xishood lahayn fasnac maa shiita ay sanacta maa shiita waxaad rabtaad samaynaysaa bimacna alkhabar baa looga jeedaa wa cagsuhu iyadoo khabara oo bimacna alamri ah waalwaalidaatu yurdicna ay liyurdicna awlaadahuna walaa tunkixu lmar'atu lmar'a walaa tunkixu ma guuris ay laa tunkix wey siiqadu waa nahyi laakiin bimacna amrun bilmacnaa wey lakiin siiqadan hadda siiqatlamri ifcal maaha waa nafyun uriida bihi nahyu nafyigu laakiin min jinsi alkhabar waayo nahyiguna min jinsi alinshaa waayo marka macna ahaan buu uga jeedaa annahyu can shayi amrun bididihide bu ha shibu nafyi wey laakiin markii inshaa iyo khabar loo qaybay khabar buu galaa nafyigu khabarku galaa nahyiguna inshuu gala intaasuu masaladii hore macaanida mafaadka kaga baxay athaaniyatu masalada labaad wuxuu sheegay sideed madhab in loo qaybsamay xaqiiqatu lamri annahu amarku xaqiiqatun weeye fi lwujuubi majaazun weeye fi lbaaqi ama fi lbawaaqi xaqiiqa wuxuu ku yahay waajibka inta kalena waa majaaz madhabkaas waa ikhtiyaarka ibn alxaajib ninka la yidhahdo fakhridiin alraazi can akthari alfuqahaa'i waalmutakalimiinuu ka soo guurinayaa abu isxaaq ashuuraa shiraazi isagu fi lumac wuxuu ku leeyahay huwa aladii amlaahu alashcariyu calaa asxaabi abi isxaaq alisfaraa'iiniyi bibaqdaada markuu baqdaad yimid aakhirkiisii abi isxaaq alisfaraa'iini bay isku zaman ahaayeen dadkii imtixaanay bay ka mid ahaayeen sheeg waxaad ka qabta markii la yidhi inuu lil wujuubi yahay buu u yeedhiyey marar badan isaaq shiraazi dadka wuxuu kamid ahaa calaa madhab alashcari aada muqaaliinta ugu ah min almuqaaliina jiddan buu ka mid ilaa uu gaadhsiiyo ciddii allaalay ciddii ashcari wuu ka noqday madhabkaa tiraada inuu sheekha takfiiriyey madhabkiisa xaq ma ahayn ninka yidhahdana inuu gaaloobiyo diinta ka bixiba risaale wuxuu leeyahy madhab ahlilxaqi la yidhahdo waa ashcariyada ku difaacaya ilaaqaad wuxuu leeyahay aada hariib u ah oo aada mubaalaqa kuu tusaysa marka cinaayo khaasuu siiyaa khusuusan madhabka absaxsan ashcari madhabka shaacirada almadhab athaani madhabka hore waa lilwujuubi wa qaala abuu haashimin wuxuu yidhi inahu amarku linnadbi buu u sugnaaday aamidi iyo ghazaali waxay leeyihiin qowl mukharaj oo lilimaami shaafici baa jira oo linadbi inuu yahay ah qowlu shaafici leeyahay baa laba wej lagu takhriijiyey midkood midkan iyo kaka dambeeya mid soo socda ishtiraak tilmaamayaan leehay wa qiila waxaa la yidhi madhabka thalith kaa weeye lilibaaxati waayo jawaasku waa muxaqaq idanku idanku alidnu amarku waa bimacna alidni bay dhehe waalidnu acamu min aalabi wa gayrihi marka idanka ibaaxada waa muxaqaq iyaga amarkaa bimacna alidni u ah ama dalabkaasaa yufiidu lidna idankana waa ka caamsan yahay aqalu qadrin ibaaxada waayo maa zaadana mashkuukun fiihi waayo wa qiila waxaa la yidhi madhabka raabic ahaa mushtarakun bayna alwujuubi waannadbi alraazi fi lmuntakhab qowlkaasuu rajaxay abwaab ishtiraak markuu ka hadlahay tarjiixaadkiisa aad bay isu khilkhilaafaan wa qiila waxaa la yidhi madhabka raabica dhe marka khaamiskan leh lilqadri اlmushtaraki baynahumaa mushtarak meehe alqadri اlmushtarak oo dalab buu faa'iideynayaa amarku dalabku acamu min an yakuuna lilwujuubi wa lilnadbi qowlkaana shaafici baa loo tiiriyaa oo waxay leeyihiin wuxuu yidhi amarka haddii la isamro mutaradidun bayna alwujuubi waannadbi mutaradidkii bayna alwujuubi waannadbi aqaluhu nadbi buu noqon oo qowlka abu haashim buu qabaana qolaa ku fasirtay qadri mushtaragana qolaa ku fasirtay taradudku waa qadarka mushtarag ee dalabka ah waa qowl kaloo shaafici loo tiriyo mukharaja wa qiila madhabka saadiska waxaa la yidhi liaxadihimaa lilwujuubi aw linadbi buu le u walaa nacrifu mana kala garanayno labadan waa midkood ku yahayna natawaqaf huwa qowlu lxujati abi xaamid alghazaali waay oo markuu aqwaasha qowm lilwujuubi bay dhaheen qowm lilnadbi bay dhaheen qowm kadaa bay dhaheen qowm mushtarak baynahumaa bay dhaheen wuxuu yihi waalmukhtaaru attawaqu annahu mutawaqafun fiihimaa labadan waa waa laga tawaqufaya hadi alcibaaru fi lmustasfa adeegsanaya wa qiila waxaa la yidhi waa madhabka toddobaade mushtarakun bayna athalaathati saddexda wujuubka iyo nadbiga iyo ibaaxadu ku yahay wa qiila waxaa la yidhi madhabu thaamin weeye bayna alkhamsati shantii buu u dhexeeyaa shantu waa wujuubka iyo nadbiga shantaa la isku khilaafay tafsiirkeeda bayna alkhamsati qola waxay dhahn axkaamu alkhamsihi waay alwujuubu walnadbu walkaraahatu walxaraamu walibaaxatu khamsa bayna alkhamsati loo jeedo waa bayna alaxkaami alkhamsati ikhtiyaarkaa qolaa martay qola waxay dhaheen may shanta la sheegayo waxaa weeye bayna alwujuubi waاnnadbi waalirshaadi waاlibaaxati waاtahdiidi waay ghazaali baa tafsiirka ragga qaba culimmadaa qowlkoodu saa inuu yahay filmustasfa isagu markuu sheegayo wuxuu wujuubka iyo nadbiga iyo ibaaxada iyo irshaadka afartaa markuu sheegay haadihi arbacatu wujuuhin muxasala buu leehay shanta la sheegaya afartaa waan hubnaa ka shanaadna wuxuu badinayaa tahdiidkeenu yahay sideeddaa madhab malxujatu wadaliilu waayo xujajkii iyo adiladii baynu hadda isku hurgufaynaa wuxuu keenay calaa madhabihim shan daliil buu keenay shantii markuu ka dhammaado kuwa kale wax yar u tuurtuuray xeerxeer buu u toortooray lanaa waxaa noo sugnaaday oo daliilna wujuuhun siiqatu afcaal lilwujuub inay tahay intaan udasha alawalo kan hore qowluhu tacaala ibliisuu ku yihi maa manacaka maxaa kuu diiday maxaa kugu xambaaray dhe kalifay allaa tasjuda inaadan sujuudin maxaa kugu xambaaray kalifay idaa martuka markaan ku amray saa waad dhihi kartaa maa manacaka maxaa kuu diiday anlaa tasjuda laada zaa'ida fi ka dhigto an tasjuda inaad sujuudda an an iyo laa inaad dhahdo an tasjuda dha marka laadana zaa'ida ka dhig id amartuka inaad sujuuda id amartuka laakiin maa manacaka maxaa kuu diiday allaa ood naafiye camal siisa dee sukaha qaban mayso inaadan sujuudin maxaa kuu diidaya dee mausan sujuudin labadaa mid bay noqon dam dumma waxaa lagu dhaleeceeyay ninkaas calaa tarkil ma'muuri amarkii inuu ka tegay fayakunu waajiban lianna xaqiiqada waajibku maa dumma taarikuhu sharcan soo mahayn wadumma taariku dumma calaa tarkihi huna haddii se aan dhahno dembigaasi cala tarki ma aha waajib ma aha ibliisade wuxuuba dhilaya yaa rabbi maxaad ii ciqaabi mabaad waxba igu ilsaaminin qiil buu heli lahaa ninku athaani ka labaad qowluhu tacaala weeye waidaa qiila lahum urkacuu laa yarkacuuna tukan maayaan halkan laba ictiraad baa lagu ictiraaday marka daliilkan dambe qiila waxaa la yidhi midka koobaad dumma cala atakdiibi fi tabliiqi yacni wixii la soo gaadhsiiyey inay beeniyeen weeye bidaliili maa bacdahaa weyli yowmaidin lilmukadibiina calaa calaa tarki salaati ma ahee tarki lamri maahe cala takdiibi weye aad isaad wadaan marka qulnaa waxaan nidhi buu idhi addaahiru sida daahirka siyaaqa annahu damigu litarki wey walweylu cadaabkana litakdiibi waay tarkigana dami baa ka dhashay waayo tartiibku weylun yowmaidin lilmukadibiina haddii la yidhi tartiibkaa yushcur bilciliyati inuu takdiibku cilo lilweyli u yahay marka takdiibkana weylkaasaa ugu sugnaaday dembiguna tarkiga way qiila waxaa la yidhi lacalla hunaaka inay jirtaa laga yaabaa qariinatun qariina awjabad waajibise amarku macal qariina yaqtadi lwujuuban iskuma haysano macnaa haddaan sallimno tarkigu inuusan cala takdiibi ahayne dembigu yahay cala tarki yahay inay qariina dembiga waajibisay jirtaa laga yaabaa oo nafsu siiqa aan laga faa'idaysan qulnaa waxaan idhi rataba adama calaa tarki mujaradi fcal buu ka ratibay waxay ku tustay qariino meesha taallana ma hayno asoo cadamulqariina waay waxay ku tustay marka manshau damigu inuu tarkiga yahay marka dambi haddii la salimo tarkiga inuu manshau dembi tarkiga yahay ka dhashayna dee maaduma taariku sharcan waajib wey way salimayaan athaali daliilka saddexaad ana taarika alamri amarka qofka ka tegay mukhaalifun loo amarkii wuu khilaafay ko muqadimadaa qabso kamaa ana alaatii bihi qofka la yimidna muwaafiqun amarkii qof waafaqay uu yahay idan amarka muwaafaqadiisuna waa la imaatinka mukhaalafadiisuna waa ka tegitaanka haddii saa la dhahana walmukhaalifu mukhaalifkuna calaa sadadi lcadaabi waa muqadimadii haaniga ahayd waxaa la yidhi qofka amarka ka tegay mukhaalifun lahu wey waalmukhaalifu muqadimada labaadna calaa sadadi alcadaabi wey wixii ka tegitaankiisa ee khilaafkiisa cadaab ka dhashana waa waajib macnihiisi natiijada wata halkaasaa loo socdaa liqowlihi tacaala falyaxdari ladiina kuwii ha ka digtoodaan yukhaalifuuna can amrihi khilaafaya an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliimu dheh athaaliثu daliilka saddexaad ee amarku lilwujuud inuu yahay ana taarika alamri amar ninkii ka tagaay fulintiisa mukhaalifun lahu wuu khilaafay dalabkii muqtadihiisiibuu khilaafay kamaa ana alaatiibi sida qofka la yimaadaba amarka la yimidba muwaafiqun u waafaqay waalmukhaalifu qofkii khilaafa amarkana oo bitarki ku khilaafana calaa sadadi alcadaabi cadaab dariiqii buu hayaa iyo wuxuu ku kasban lahaa liqowlihi tacaala falyaxdar ha digtoonaadaan aladiina yukhaalifuuna kuwii khilaafaya can amrihi amarkiisa an tusiibahum inay ku dhacdo fitnatun ay ku dhacdo aw yusiibahum uu asiibo halkan dambe wey cadaabun aliimun haddaba amarka khilaafkiisi cadaab baa lagu mutaa khilaafkuna qofkii taariga waa mukhaalif idan wixii ciqaab lagu iyo dembi lagu muta sharcan ka tegistiisa waa waajib soo ma fa daliilan cala alwujuubi falyaxdar waa ficla amar soo ma ficl amar sooma ficl amar bilamr ficl mudaaric bilaamil amri faacilkuna falyaxdar ha digtoonaadaan aladiina weeye faacilku istidlaalkeenu qiila waxaa la yidhi dhowr arrimood taariku lamri mukhaalifun lahu idinkuma waafaqsanin baa la yidhi qofkii amarka ka tegay fulintiisii imtithaalkii mukhaalif lilamri inuu yahay kuma waafaqsanin maxaa yeelay almuwaafaqatu muwaafaqadu ictiqaadu xaqiyati lamri amarkan xaqnimadiisa inaad rumaysiya masala ictiqaadiya wey falmukhaalafatu marka ictiqaadu fasaadihi weeye saad dhahdeenna ma aha masalada amarka waa la khilaafay iyo waa la waafaqay masale caqadiya weeye masale imtithaal iyo camaliya maaha saa darteed ama imtithaal ha sameeya ama yuunan samaynine qofkay xaqiyadeedii inuu amarkan xaq yahay rumaysanna waa muwaafiq qofku waa mukhaalif waxaan dhahaynaa markii uu rumaysan yahay waxaan faasid inuu yahay laakiin imtiaalka mukhaalif iyo tarkul imtithaal waa mukhaalif iyo muwaafiq lagu noqdaa warkaas ma jiraa lagu yidhi qulnaa waxaan idhi daalika kaa ictiqaadka aad sheegaysaan ee xaqiisa la ictiqaadinayo lidaliili lamri daliilka amarka way laa lahu nafsul amarka maaha waxna waa amarkii soomaynaan soo kala qaadin dalabka iyo cibaaraadka lagu dalbayo soomaynaan soo kala qaadin waxaan idhi dalabku waa badihi tasawur cibaaraadkuna luqado kala duwan baan ku hadallaa inagoo qofka tuka leh baad salli carabi ku dhihi soomaaliyana tuko ku dhihi alfaada iyo cibaaraadka marna waa amarkii wixii lagaa rabay marna waa daliilul amri masalada ictiqaadkaad ka hadlaysaan daliilul amarka iyo aayadii iyo xadiidku xaqina inaad rumayso halkaa waya meeshaad ka hadlaysaan masalada imtithaalkeen ka hadlaynana waa shaygii ma'muurkaha ee lagu amray fulintiisii way waxaan ka hadlayna waxa aayaddu ka hadlaysana waa fulintaas ee masaladii ictiqaadka mee meel kale adaadeen wey idinka hoos baxday baashu qiila waxaa la yidhi ictiraad labaad baa la keenay alfaacilu faacilku damiirun wey waaladiinana mafcuulun weeye mafcuulun bihi wey falyaxdari aladiina yukhaalifuuna aayaddu maxaad ku fasirteen falyaxdar ha digtoonaadaan aladiina kuwa yukhaalifuuna can amrih an tusiibahum inay asiibto an tusiibahum jumlahaasaad fi fii mawqici mafcuul ka dhigtaan soo ma anwa ma dakhalat fi ta'wiili masdarin fi maxali nasbin soo maydaan dhihin saas ma aha aladiina waa mafcuul muxuu noqon marka falyaxdar dadku ha ka digtoonaadaan faacilkuna waa damiir aladiina kuwii ha laga digtoonaado yukhaalifuuna khilaafay can amri khilaafay innagaa laynooga digayaa dadkiibaa laynooga digayaa kuwaas suxbadoodiiyo inaan ku kadsoonno saas darteed alladiina waa mafcuul faacil maaha aladiina mafcuul faacilku muxuu yahay waa damiir marka macnuhu way isbedelay soo maarti mujarad faacilkii iyo mafcuulkii la kala bedelay macnihii waa isbedelay ha digtoonaadaan dadka mukhaalafada ku dhaca mukhaalafada inay cadaab u mutaanayo ha laga digtoonaado kuwa amarka khilaafa iyaga mukhaalafadooda baa loo cadaabi leenama dhihine iyaga inaynaan ka digtoonaanin baa laynoo cadaabayaa waan cadaabi fidna lagu mudanaya halkaa markay ka baxeen uu yihi qulnaa waxaan idhi jawaabtahu fii maqaamayni waay alawalu idinku damiir baad qadarteen annagana faacilkii ismi daahiraan ka dhignay alidmaaru khilaafu lasli wey idmaar iyo cadamu lidmaar haddina taradada ayuhumaa yurajax cadamu lidmaar baa raajixa horta kow dhaha wa maca haada iyaday saas tahay mid kalena idinku dara waay falaa budda lahu damiirka waxaa lama huraano min marjicin ismi daahir oos u noqonayo siyaaqi aayadda intaad keentaan ismiga daahirkaas damiirka huwa iyo hum iyo waxaad dhahaysaan lafdigaad u celinaysaan ee daahirka ee mutaqadimkaa keena kuma jira qur-aanka yihah suuradda yidhahdeen ismigii inuu daahir ah inuusan u noqonin damiirna la qadarana ma dhici karto hal yumkin faacil damiira oon ismi daahir oosu noqonaya jirin maar ma jirtay dheheen qaybtan dambe wa maca haadaa falaabuddi lahu min marjicin bay ka jawaabeen qoladii ta hore dee qaacide ay sallimeen bay ahayd jawaab ma hayaane qiila waxaa la yidhi wuxuu alladiina yatasallaluuna ay cala aladiina calaa aladi yatasallalun ku noqonaya damiirku damiirku waa hum oo aladiina yatasallaluuna minkum liwaadan u noqonaysa damiir aladiinadaa u noqonaya weeye qulnaa waxaan nidhi humulmukhaalifuuna mukhaalifiinta aayaddu sheegaysaba waa isla iyaga fa kayfa yu'maruuna see loo farayaa bilxadari inay ka digtoonaada can anfusihim kuwii mukhaalifiinta waa iyaga ka digtoonaadaa laleeyahay leeyahay damiirkii isla iyagii yatasallaluuna aad u celiseenoo munaafiqiintu intay sugaan baa qof idan dalbay markii la idnay hoosta ka raaci jireen alladiina yatasallaluuna mukhaalifiintii lalahaa ka digtoonaada damiirka iyaga haddaad u celiso iyagiibaa iska digtoonaada laleeyahay miya say ku dhex kartaa macnaha see u muranka nuxurkiisu saas waay maqaamu thaani wa in sullima haddii laydiin qadaray inuu damiir muqadara yahay fa ka dhigna saad sheegaysaan damiir muqadara marjiciisana iyo tasallaluuna aan idiin badayno fa yadiicu qowluhu tacaalaa baa lumaya an tusiibahum fitna maxaa yeelay falyaxdar waa ficil hal mafcuul nasbiya mafcuulkeediina aladiinaad ka dhigteen an tusiibahum amumaad dakhalat fii mawqi mutacallaqeedii xaggee ku tacalluqi ilainka mafcuul ahaan bay falyaxdar ugu tacalluqaysaye fii mawqici nasbina way dhacaysaye bal xaggeed ku tacallujinaysaan kelima daa'ica ah laa awal walaa aakhir laa qablaha walaa bacdaha laa calaaqata lahaa bay soo bixi kelima daayicay noqon marka fa yadiicu qowluhu tacaala an tusiibahum fitnat masaladii icraabina la gashto martaan icraabta iyo mafcuul iyo ficilka yaxdarna laba mafcuul ma nasbiyadee mafcuul waaxid kiisii qaaday iktafaa faacilkiina damiir buu noqday tan hagee lagu tacallujin kalaam aan malaa mutacalaqa lahu baad ka soo saarteen aayaddii wahuwa aswau min hada ictiraafkii hore intaasaa la yskala baxay ictiraaf thalith qiila waxaa la yidhi falyaxdar amarkana laa yujibu xadar ma waajibiyo oo siiqo waajibinaysa maaha qulnaa waxaa nidhi oo annagu ma sallimayno inay waajibinayso waana mawdici nizaacaan isku haysanay iyadiis adigu daliishan qulnaa waxaa nidhi si aada baan u dhahaynaa laakiin natiijada aanu kusoo fadhiisinayno yuxasinu xadarkay wanaajinaysaa falyaxdartu siiqo waajib weeye inama dhihin weye falyaxdar waajib weye inama dhihin amar inuu faa'ideynayno meeshaan isku bahayno yuxasinu way wanaajinaysaa maadaama caaqibo xun laga baqayo inay wanaagsan tahay bay tilmaamaysaa xadarku macno ahaan wa huwa xadarkaa wanaagsan min alcadaabina daliilu qiyaami lmuqtadi in wax keenaya uu jiro xadarka bay daliil u tahay xadarka waa wanaagsan yahay markaan isla ogolaano maxaa keenaya xadarka wuxuu ku wanaagsanaaday wax xadar keenayaa meesha yaalla oo ah cadaab a cadaab muqtadi cadaab baa jira marka marka waxaa salimteen wax yaqtadi lcadaaba baa yaalla walihada yaxsunu اlxadar mar haddaa taa sallimteenna ma ladii yaqtadi alcadaaba tarkuhu alaysa huwa alwaajib idan wujuubkaa natiijada kusoo dhacdeen waaye ma fadhidaan qiila waxaa la ictiraad kale can amrihi laa yacumu awaamirtao dhan ma camimaya aayaddan in sallamnaa wujuub inay faa'ideynayso can amrihi waa lafdi mufrada hal amaroo waaxidoo waajib wuu faa'iideen annagana maba diidaninba laakiin cumuum buu faa'iideynayaa awaamirtoo dhan ba ayadan loo dariishan intee ka amri waa mufrade awaamirihii lama dhihin qulnaa waxaan idhi caamun weeye lijawaazi listinaa can amrihi ilaa baa la dhihi karaa walistinaahu micyaaru lcumuum way noo iman doontaa intaas suurada waadix baan u malaynayaa daliilkii saddexaadna halkaa kaga bax waan ka hadda alraabicu ka afraad ana taarika alamri amar qorkogfi ka taga caasin wey liqowlihi tacaala afa amrii iyo laa yacsuuna allaha maa amarahu waalcaasiyana yastaxiqu alciqaaba naara buu mudanaya liqowlihi tacaala waman yacsi illaha warasuulahu fa ina lahu naara jahannama khaalidiina fiiha abada maxaa ka dhalanaya amarka tegitaanka waa cisyaan cisyaanna cadaab baa lagu mutaa amarka tegitaankiisa cadaab baa lagu mutaa wa hadi xaqiiqat lwujuub wajibka xaqiiqadiisi sidaas wey qiila waxaa la yidhi laba ictiraad baa iyadana la keenay tirada awal waxaa la low kaana alcisyaanu hadduu yahay tarka alamri latakarara wuu wax soo noqnoqday wuu noqon lahaa fii qowlihi tacaala wayafcaluuna maa yu'maruun qulnaa waxaan ihi alawalu maadin aw xaalin way wathaani mustaqbalun way halkani <laughs> waa isku xumayn mooyeen hadal isku xumayn iyo isku tacqiidin weeye jilaabatayn mooyeen wax badan ma yaallo waxay leeyihiin waxaadna dhahdeen cisyaanku maa macnaahu tarku lamri wey aayaddan aan fasirray isagoo tarku lamriga laa yacsuuna allaha maa amarahum wa yafcaluuna maa yu'maruuna laa yacsuuna allaha ilaahay ma caasiyaan amarkiisa kama tagaan way sameeyaan wey soo maa wayafcaluunada yafcaluunada kale maxay tahay marka soo tikraar maaha idinkoo wayafcaluuna laa yacsuunadii ka soo saaray kama tagaan oo ka dhigan way sameeyaan bal haddana wayafcaluuna kelimad tikraara keenteen qur-aankii tikraar bilaa macnaad ka dhigaysaa nimanyo wuxuu yidhi maya laa yacsuuna waa xaal iyo maadi wey wayafcaluunada dambana tikraar ma ahe waa mustaqbalka soo socda wa qulnaa waxaan idhi alaweli ka hore maadin xaalin wey xaalka malaa'igta wixii horee tegay iyo hadda wix baa laga hadlayaa wayafcaluuna maa yu'maruunana fii maa yastaqbil baa laga hadlayaa saa isu waafaji go ee tikraara ka dhigin saasuu qiila waxaa la yidhi almuraadu waa ictiraad labaade alkufaaru waay maadama yacsi illah warasuulahu faina lahu naara jahanama khaalidiina gaalaa looga jeedaa liqariinati lkhuluudi khaalidiina la sheegay marka muslim baa inagana ka hadlaynay maxaad u camimteen qulnaa waxaan nidhi alkhuluudu lugat lcarab almugtu tawiilu baa la yidhahdaa nagaashaha dheer ama ha daa'ima kadib ha ka daa'ima ayuusan daa'imine lafdu lkhuluud daa'im lamid maahee mugtu tawiil buu tusaa inagana mar baan ku fasiraa soo ma khaalidan fiiha waqadiba allahu calayhi qofkii naftiisa dila khaalidan mukhalladan fiiha abadan alkhuruudu almuktu tawiilu soo dhaho halkan kasii qaada marka intaasi maxaa saa u nidhi muktu tawiil waayo annaga waxaan ka cararaynaa amarka inuu mushtarak noqdo bayna haadihi alalfaadi kulliha alkhaamisu daliilka shanaad annahu calayhi salaatu wasalaam ixtaja wuxuu u deliishaday oo u xujaystay lidambi abi saciid alkhudri abi saciid alkhudri markuu canaananayo eebe dhaleecaynayay calaa tarki istijaabatihi inuu ajiibo inuu ka tegey wahuwa yusallii abuu saciid oo tukanaya biqowlihi tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu istajiibuu lilaahi walirasuuli idaa dacaakum limaa yuxyikum damigan tarkul ka dhashay nabiguna wuxuu u daliishaday istajiibudii amarka ahayd hadduusan tarkul istijaaba faa'iideynaynin ninkan salaada ku jiray limaada duma xadiidku bukhaari abu daawuud yaa wariyay abu saciid alkhudri maaha abu saciid ibn lmucallaa wey saxabika abu saciid alkhudri maaha waa qalad abu saciid bn lmucalla weeye ninkani haamishkan waa ku sheegayaaba intaas adiladiisiibuu ku dhammaystay shantaa daliil dadkii kalubuu xoogay u tuurtuuray adilatooda ka jajawaabay intii u islaha way ugu muhiimsantah ixtaja abu haashimin abu haashim wuxuu deliishaday waa daliil madhab athaani anahu linadbi biana alfaariqa farqiga u dhexeeya bayna alamri waasu'aali huwa rutbatu wey waa culuwi ishtiraadkiisagow wa su-aaluna linnadbi wey fakadalika alamru rutbaduna ta'hiir ma laha saa idinkuba dhahdeen min baab alwujuub rutbadu ta'hiir ma laha siiqada mafaadkeedaan ka hadlaynaa su-aasha aada wax weydiisanayso iyo amarkuna rutbada ay u kala dhexeeyaan su-aal iyo amar lagu kala magacownay lakiin siiqa hiya hiya tan waa nadbi baad dhahdeen fakadalika alamru maxaa kala qaadeen ma laha waxtaja haashimi abu hashim wuxuu deliishaday oo madhabkii labaad ee linnadbi ahaa bianna alfaariqa waxaa kala saara bayna alamri waasu'aali huwa rutbatu weeye siiqada maaha siiqadu waa isku mid laakiin rutbada qofka haddii uu yahay hoosna su-aal baa nidhi hadday kor ka yimaadana ama loo dhigay inuu ka yimidna wujuub weeyaa la yidhi wa binaa'an calayhi amar baa la yidhahda kan kanna waxaa la yidhaha su-aal wsu-aalu linadbi weeye taa iskuma haysano kadalika alamru amarkuna sidoo kaleeta weeye faariq ma jiro fi luat fi siikati ah, ma jiro qulnaa waxaan ihi asu-aalu laftiisu iijaabun weeye siiqada ifcal ee su-aasha lafteedu sida ay u dhacday asalka iijaab weeye waayo luqaddu siiqadan ifcal lialabi alficli waalmanci min atarki baa loo dejiye asalkeedu wain lam yataxaqaq yuusan ijaabkaa dhaboobine sababtoo ah wuxuu dhaboobi waayey ijaabkaasi laa ijaaba ilaa bisharci sharcin baa wax waajibiya qofka wax la weydiistay inuu ajiibo ee waxaa isii la yiri waajib kuma aha sharci kuma waajibinin ka kalena sharcigaaba ayiday oo xoogeeyo asalkiisii ku baaqi yeelay marka faariqu waa isku siiqo nadbigu su-aashu linadbidu sax maaha asalkeedu waa lil wujuubka luqa ahaan waxaan wujuub u dhihi weynay sharcigaan waajibinay wixii iijaabana sharciga iskale wixii sharciya markaan ka hadlayna daliil labaad buu keensaday wa siiqata lama stucmilad markii loo isticmaalay fiihimaa fi lwujuubi fi lamri waasu'aali wاlishtiraaku walmajaazuna khilaafu اlasli ay yihiin fatakunu xaqiiqatan bay noqon fi lqadri اlmushtaraki uu ku cadfay saas ugu cadfay wa biana siiqata laakiin daliilku madhabkii abu haashim maaha madhabkii khaamiska ahaa ee alqadru اlmushtarak ahaa daliilkiisii buu ku cadfay walidaalika caطafkan kan iyo kasoo socdaba waxyaabaa lagu haysta ay ka mid tahay mu'alifka baydaawi siiqada u dhigeen ay khaldanta nusakhaa iskhilaafsan baa la yidhiyo ixtaja abu haashim qaarkood malaha ixtaja alkhasmu wey iyo ixtaja almukhaalifu waxay yidhahdeen tacbiiraadkaasi kuwii mu'alifkai asalkaa ah maahee ahee islaaxu islaaxu nnaasi wey dad baa markay isqaban weyday islaaxiyayo waxay ku habboonay ixtaja alkhasmu iyo ixtaja almukhaalifuuna marka cadafku waa saxaya saas darteed daliilkan wa biana siiqata iyo wa biana tacaruf mafhuum yahay labadaa daliil ee soo socota laba madhab bay kalay u kala yihiin isla madhabkii ma aha qolada waxay daliishadeen lahayd qadru lmushtarak oo qowlkii khaamiska ahaa wa biana siiqata siiqadu lama isticmilad markii loo isticmaalay fiihimaa nadbiga iyo iijaabka walishtiraaku iyo walmajaazuna ay ahaadeen khilaaf alasli ay ahaayeen fatakunu alasl xaqiiqadu ay ahayd fatakunu xaqiiqatan bay ku noqon fi lqadri lmushtaraki ay dafcan lilishtiraaki walmajaazi dheh qulnaa waxaan nidhi yajibu lmasiiru in loo iishoo loo ahaadoo lagu dambeeyaa waajibaysa ila almajaazi waana isku raacsannahay idaa dalla daliilu calayhi itifaaq wey limaa bayannaa waxaan soo cadaynay baana u daliila oo mina daliil adilada shanta haydan soo sheegnay baa caddayn u ah maadaama mabda mabda'aas ku waafaqsannahay haddii qariino iyo daliil loo helay ilalmajaazi inay wifaaqan tahay in loo leexdo wa huwa hunaa kadalika markii daliil loo helo maxaa yeelay adila aan soo caddaynay shan ah daliil saddexaad madabkii khazaali ee tawaqufka bayna alwujuubi wanadbiga ahaa ee saadiska ahaa wa bianna tacarufa mafhuumiha siiqada ifcal madluulkeeda in la gartaay laa yumkinu bilcaqli caqli lagu garta suuragal maaha kow walaa binaqli naqlina suuragal maaha liannahu lam yatawaatar ma tawaaturin walaaxaadu aaxaadka naqliga ahna iyo adilada ahna laa tufiidu lqaطca ma faa'iideyso wuxuu lehay masaladan ka hadlaynaa mas'alo weyn awaamirtiina usuuluddiin bay ka mid tahay caqaa'idka masaa'ilka waaweyn usuuluddiin iyo usuululfiqhigu waa masaa'ilka usuuluddiinka ee qaطciyaadka loo shartiyo alamru lilwujuubi waa masale qaacida usuuliya oo weyn inay qaciyo noqotaa loo baahan yahay qacigiina ima alcaqlu wa ima naqlu lmutawaatir wey ama alcaqlu dalaalada ifcal falaa calaaqata lahu walcaqlu sirf sif sirf laa maxala lahu min alicraabi waa soo marnay hasan bsa doolku lahayn caqli halkaa dhig horta isaga naqli mutawaatira ma jiro kayfa tuhbituuna qaacidatan usuuliyatan yajibu alqaطcu fiiha biaxaadin danniyatin asalkii laisla ogolaa baa lagu xidhay nimankii dhab xadhiga waa inay iska furaan marka way ogol yihiin mas'aladan ah masalata masaa'ilu usuuli اddiin qaarkoodna usuululfiqigana way ku dareen tan lafteedana usuul diin bay geliyeen usuul fiqiga geliyeenoo awaamirtan awaamirtani usuul bay geliyeeno amarkii ilaahay iyo kalaamkiisii bay la xidhiiriyeenoo meelaad taqaanay geliyeenoo murankeed in badan soo marnay waa in hadday qaci noqonaysa daliilkeeduna qaci noqdaa layidhi laakiin daliil danniya wixii qaciga la rabay laguma cadayn kara adeer naga daayay dheh wal aaxaadu waan ogollahay inay jirto axaad naqli ah laa tufiidu lqaca faa'iideyn mayso amaa caqligu hadduu qaci yahay mabayna iskhilaafneenba hataa caqli haddaan ku fasira dhahno maxaan isu khilaafsanna lababa isma diidana marku wujuub inuu yahay hadday caqliga badahiyaadka tahay wax lamidka qulnaa waxaan nidhi almas'alatu mas'aladan alamru lilwujuubihi wasiilatun weeye ila alcamali masaa'il camaliya weeye masaa'il cilmiya usuuluddiin maa horta amru lilwujuub waxaan ka hadlaynay wujuubkii camaliga ahaa weeye waa furuuc ee usuul maaha iyaduna wasiila limacrifatihi wey <coughs> fayakfiha dhan dhanni baa ku filan in lagu sugo haddayba wasiilo limas'ala dhanniya u tahay dhaniyadiina dhanni masaladii camaliyada ahayd furuucdiga ahaydna dhanni la aqbalayo famaa kaana wasiilatan lahaa kaana kadalika dhanni baa ku filaanaya adu waxaad ka doodi lahayd doodaa lama aadin waad iyagu itifaaq alkhasmeymaa meesha yaalla iyagu iskuma diidana wa aydan yutacarafu waa la aqoonsadaa bitarkiibin caqliyin tarkiib caqli ah min muqadimaatin naqliyatin kamaa sabaqa sii soo hormaray ma soo marnay soma tarkiib caqliga meeshii luqadaan kusoo marnay masaladaas waxaynu ku soo marnay baan u malaynayaa safxada toddobaatan iyo sagaal amay ahayd aniga iyo dadka ila midka ah todobaatan iyo sagaal ku noqda ama dadka ila midka aakhirka wuxuu soo yiri faqrada ka horeysa fiiri annaqlu lmutawaatiru aw ilaxaadu waistinbaatu alcaqli min annaqli kaasuu mihaaliye caqliga wuxu uhi wa ama alcaqlu sirfu falaa yujdi masala caqlu sirfi ma aha buu yihi tarkiib muqadimaad naqliya ah buu caqligu kalqada kala istinbaati karaa hawada nafyini marka caqliga laa majaal loo hadhihina taasna halkaasu kaga jawaabay cashirkeenna caawa halkaasa ku deerina